ku leeyahay maxaa u daliila in iimaanku uu kulansanayo diinka oo dhan cinda aliطlaaq marka la sii daayo laska iطlaaqo oo aan waxba lagu qaydin jawaab jawaabtu waxay tahay jiim qaala nabiyu sal ly slm rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalama fii xadiidi wafdi cabdilqays xadiidkii wafdi cabdilqays rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalama aamurukum biliimaani billaahi waxdah waxaan idin farayaa buu yidhi in maaragta allah keliya la rumeeyo qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalama atadruuna ma aliimaanu billaahi waxdah ma garanaysaan aliimaanu billaahi allah kaliya la rumeeya keligiis waxa uu yahay ma garanaysaan qaaluu waxay yidhahdeen allaahu warasuuluhu aclam alla iyo rasuul baa uu cilmi leh oo cilmi badan qaala wuxuu yidhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah waa in la qiro ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye muxamedna uu yahay rasuul alla soo diray wa iqaamu salaa salaaddii la oogo taasi waa lagu dhawaaqaayey qalbigana waa laga ictiqaadinayey waa towxiidkii kelimad towxiidka moogtahay oo iqaamu salaati waa camal inkastoo arrimo qalbigan ay ku jiraan wa itaau zakaati iyo zakadii oo la bixiyo wa an tu'adduu min almaqnami alkhumus iimaanka marka waxaa ka mid a ah iyadana in khaniimadii gaalada laga soo qaato markii dagaal laysaga hor yimaado oo muslimkii oo nadaamsan oo madaxdoodii wata iyo gaaladii ay maaragtay dagaalamaan laga adkaado gaaladii khanaa'im laga soo qaato waa in khaniimadaas laga bixiyaa khumus wax la yidhaahdo marka waa xadiis bukhaari muslim ba ay wariyeen marka camal iyo nudqiba kulli waa uu sheegay rasuulku sala alla alay slam oo diinkii o dhan ba hadda ku jira waa kaas salaadii sakadii iyo maaratay khaniimadii khumuska laga bixiyo iyo kelimadii towxiidka iyo waxaas o dhan baa soo wada galay imaanka su-aasha kow iyo afartanaad shiikhu wuxuu yidhi ma daliilu calaa tacriifi aliimaani bilarkaani asitati cinda atafsiil maxaa u daliila in iimaankii lagu tacriifiyo oo lagu qeexo tiirarkii lixda ahaa marka la kala dhigdhigaayo awal itlaaqi bay ahayd mugta hadda kala dhigdhigda la joogaa jawaabtu waxay tahay buu yidhi shiikhu qowlu nabiyi sal l slm yaa u daliila rasuulka sal l slm hadalkii uu yidhi lamaa qaala lahu jibriil jibriil markuu ku yidhi calayhi salaam nabadgelya dushiisa allah allah yeele akhbirnii can iimaan jibriil baa weydiinaa rasuulka sal l slm iimaankii iiga warran buu yidhi qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allah alay slam an tu'mina billaahi allah inaad rumayso waay wa malaa'ikatihi malaa'igtiisii wa kutubihi kutubtiisa aad rumayso walyowmi alaakhiri maalinka dambeeyana aad rumayso wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi qadarkiina inaad rumayso khayrkiisa iyo shartiisaba su-aasha laba iyo afartanaad maa daliiluhaa min alkitaabi jumlatan arkaantaas lixda ah maxaa deliil u ah oo qur-aankii ku jira oo si duuduub ahaaneed kuu tusinaaya arrimahaas lixda ah waa llaahi tacaala alla qowlkiisii uu yidhi laysa albira samafalku ma ahan ay munaasab ka tahay in aad maaragtay eh, loo ihtimaamo laysa albira birigu ma aha an tuwalluu wujuuhakum inaad wejiyadiinna aada u jeedisaan qibala almashriqi waalmaqrib xaggaa iyo dhinaca qorax ka soo baxay iyo qorax u dhaca inaad u jeedisaan wejiyadiinna maaha samafalka la sheegaayo saas maaha macnihiisu walaakina albira biriga maarata wax kasoo qaadkaluhu waa man aamana biru man aamana waa samafalkii qofkii iimaan la yimid billaahi alla la rumeeyo waa kii koowaad waa ruknigii koowaad walyowmi alaakhir waa rukniga labaad waalmalaa'ikati waa kii saddexaad waalkitaabi waa ruknigii afaraad waannebiyiina nebiyadii waa ruknigii shanaad kaasaa marka biri wax ka soo qaad leh ah buu leeyahay alle shan rukni baa marka meesha lagu sheegay oo lixdii ka mid a ruknigii lixaadna aayaddan kalea lagu sheegay iyo aayado kaleba iyo qowluhu tacaala alla qowlkiisu uu yidhi innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar annagu wax walba waxaan ku abuurnay qadar baan ku abuurnay iyadoo uu qadaran yahayoo looxulmaxfuudka lagu qoray inti aanu dhicinba wax walba waa qornaayeen shiikhu wuxuu leeyahay wasanadkur waan sheegi doonnaa buu leeyay insha allah haddii alla doono daliila kullin an infiraadihi lixdaas tiir mid walba gaar baan adiladiisu sheegi doonnaa maa macna su-aasha saddex iyo afartanaad maa macna aliimaani billahi caza wajal sheekh xaafid xakami wuxuu leeyahay iima in alla la rumeeyo sharaf badnaayo weynaaye macnaheedu waa maxay jawaabtu waxay tahay huwa iimaanku waa atasdiiqu aljaasimu waa rumayn go'an oo min samiimi alqalbi qalbiga dhexdiisa ka soo baxday ama ku jirta ku jira dheh macnaa waa tasdiiq go'an oo qalbiga maaragtay gudihiisa ku jira oo biwujuudi daatihi tacaalaa la rumaynaayo alla jiritaankiisa daatadiisu inay jirto aladii lam yusbaq bididdin ee wax diddi asaga u ah aanu ka horraynin alleh ile diddigu waa rabbi kaluu noqonaa moogta marka rabbi kale ma jirin walam yucqab bihi diddi ka dambayn doonana ma jiro huwa alawalu alla waa kii horreeyey falaysa qablahu shay-un wax ka horeeye alle ma jiraan waalaakhiru waa kii dembeeye alle falaysa bacdahu shay wax ka dambaynayaana ma jiraan waaddaahiru alle waa kii sarreeyey falaysa fowqahu shay wax maaragtay ka sarreeya isaga ma jiraan waalbaatinu alli alle waa kii dhowaa falaysa duunahu shay wax ka dhowna ma jiraan xayun alle waa midka nool qayuumun oo isagu naftiisa u taagan oon waxba u baahnayn laakiin maaragtay makhluuqaadkaoo dhan ay isaga u baahan yihiin oo aanay ka maarmin ay ku taagan yihiin waxaanu joojin ma joogsanaan karaan ma taagnaan karaan isma qaban karaan axadun waa mid keli ah samadun aan jawf lahayn gudamale alle sida sheekh islam temiya uu sheegay oo maaragtay tabari iyo kayrkoodba ku taalla saxaabo fara badan ibnu cabbaas iyo kayrkoodba ah iyo taabiciin iyo asaaniid saxiixoo sugan waxaa ka sugnaatay inay ku fasireen alsamadu aladii laa jawfa lahu samadku inuu yahay midka aan guda lahayn gudahda waxaa u baahan makhluuqaadku waxay cunaan bay u baahan yihiin iyo wax ka baxa iyo wax soo gala iyo waxaasay u baahan yihiin allana uma baahna inuu marka alla makhluuqaadka uu ka duwan yahay wuxuu ku sheegay meeshii uu nebiyullaahi ciise iyo hooyadii uu yidhi malmasixu bnu maryama ilaa rasuulu qad khalat min qablihi الrusulu wa umuhu صidiiqa kaanaa yaأkulaani الطacaam yani nabiyu llaahi ciisa ma ahayn ilaa rasuul rasuulla ka horreeyeen ay ka hormareen moogiye hooyadiisna sidiiqad un bay ahayd wax kale ma ahayn labaduba ilaahnimo shaqo kuma leh cibaado ma mudna inaanay mudnayn waxaa daliil u ah dee kaanaa ya'kulaani طacaama cunna cuni jireen cunnada marka waa marka la cunaayo waa baahin loo baahan yaha loo cunaa sow maaha oo oh, qofkii jirkiisii baaba ku dhismaaya noloshiisii baaba ku taagan allaha khaaliqaa cunno uma baahno marka cunnoy cabiidba uma baahna marka gudo uma baahna waxaa kaloo lagu fasiray asayidu ladintahaa su'daduhu alla waa kii aadka u sharafta badnaa ee sharaftii meel ka maaragtay fog oo gaari lahaydo maaragtay aysan jirin meel ka fog meeshay gaarta aanay jirin macnaha macnaha sharaftii tii ugu sarraysa buu alla haystaa oo haayadii su'dadku alla haystaa haddana almustagni can kulli maa siwaahu qaar baa ku fasiray wax allo wixii isaga ka soo haray isagu waa ka kaaftoon yaha alle uma baahna wa kullu maa siwaahu muxtaajun ilayh wixi alla ka soo harayse alle waa u baahan yihin waxaa kaloo qaar kale ay ku fasireen alcaliimu alkaamilu fii cilmi waa midka cilmiga badan ee cilmigiisu uu maaragtay kaamilka uu yahay alqadiiru waa midka awooda badan alkaamilu fii qudrati awooddiisa ay dhammaystiran tahay alcadiimu kan cadiimka weyn waaye alkaamilu fi cadamati cadamadiisa ay weyn dhammaystiran tahay alxakiimu waa midka xikmadda badan oo wax walba meeshoodii munaasabka oo ahaa dhiga ee xikmadiisa u dhammaystiran tahay sifaadkii dhammaystirnaanta oo dhan alle maaragtay waa kaamil buu ku yahay marka wax isdiidaya maaha tilmaamihii kamaalka oo dhan alle waa uu leeyahay wax xumaanoo dhan alle waa uu ka hufan yahay marka samad haddii aad maqasho saasaa marka lagu fasiray lam yelid alle wax ma aanu dhalin walam yuulad isagana lama dhalin walam yakun lahu kufuwan axad wax shabbahana male alle oo tilmaamihiisa ku shabbaha waa la gaar alle tilmaamihiisa iyo magacihiisaba oo tilmaam walbaahi cadamadii alle yay munaasab u tahay tilmaamaha bani aadamka iyo makhluuqaadkuna iyagay munaasab u yihiin marka iimaan bilaahi waa maxay waa in tasdiiqaas jaazimka ee go-an lala yimaadaye qalbiga ka soo fulaaya in allah jiritaankiisa maarata la rumeeyo tilmaamihiisiya qaar marka laga sheegay iyo magacyadiisa inuu awal yahay aakhir yahay daahir yahay baatin yahay xayun qayuumun axadun samad lam yelid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad iyo wa tawxiiduhu in macnaha tilmaamihiisi iyo jiritaankiisii iyo keliya la rumeeyo maahane tan saddexaad waa maxay waa in tawxiidkiisii waa in lagu keli yeelaa cibaadadii oo cibaadada inuu keligiis mudan yahy waa in la rumeeyaa oo aan keligiisna caabudno midna waa mudnaasho isagu uu mudan yahay waa tilmaantiisii midna waa wax naga lanaga rabo camalkeenni waa inaan ku keli yeelna asaga cibaado wixii oo dhan allah baan ku keli yeelaynaa wax kaloo cibaado naga mudan ma jiraan makhluuqaadku cibaado nagama mudna si kastay u sarreeyaan malaa'ig ha ahaadaan ambiye ha ahaadaan owliye ha ahaadaan cibaado nagama mudna waa addoommo alle iyagay waajib ku tahay inay allah ay caabudaan ma garatay marka annaga nagama mudna cibaada allihii na abuuray ee na arsuqaayey yaa cibaado naga mudan haddaan duul kala caabudno shirki baan maaragtay ku dhacnay diinkeennina waan khasaarnay marka waa inaan allah kaliya caabudno oo aan iska ilaalino shirki oo dhan alla khayrkiis waa inaanan baryin alla khayrkiis waa inaanan tala saaranin alla khayrkiis waa inaanan nadar maaragtay eh, u xiran iyo shardi waxay yidhahdaan soomaalidu cibaadada allah keliya kaa mudane allah keliya caabud meel kale cibaadada ha u jeedinin in marka alle lagu lagu keli yeelo ilaahiyadiisii macnaha waa cibaadadii oo loo qiro inuu cibaadada isagu mudan yahay kii cibaadada mudnaa uu yahay annagina cibaadadeenna aan isaga ku gaar yeelno oo anu saafi yeelno sidoo kale in alle lagu keli yeelo rubuubiyadiisi abuuritaankii risqigii maamulkii hanashadii wixii oo dhan waa inaad allah keliya u qirto oo aad ku keli yeesho sidoo kale waa asmaahii wa sifaatihi magacyadiisa iyo tilmaamihiisana waa in allaah aad kuugu tawxiidsato oo aad ku keli yeesho marka iimaanku waxaas o dhan baa ku guda jira marka jiritaankiisa baad rumaynaysaa magacyadiisa iyo tilmaamihiisii baad maarad ku keli yeelaysaa cibaadadii baad ku keli yeelaysaa rabbinimadii iyo hanashadii iyo maaragtay abuuritaankii iyo maamulkii iyo risqigii iyo waxo dhan bay ku keli yeelaysaa marka iimaankii saasuu marka macnihiisu u noqonayaa jawaabti shiikhu sidaasay noqotay marka runtii shiikhu si fiican buu maaragtay uu iimaanka uu sharxay kadibna weli waa uu sii wadaa maadaama iimaanka macnihiisii ay ku jiraan in allah lagu keli yeelo uluuhiyadiisii iyo rubuubiyadiisii iyo magacyadii iyo tilmaamihii yuu kulli ka sheekayn doonaa su'aaluu kulli ka samayn doonaa tawxiid alilaahiya iyo wixii ka soo horjeeday iyo shirka akbar iyo shirka asqar iyo towxiid rububiya yuu ka sheekayn doonaa kadibna wixii ka soo horjeeday towxiid rububiya kadibna tawxiid alasmaa wasifaat buu ka sheekayn doonaa iyo magacyada alle uu tusaalayaal ka sheegi doonaa adila buu xoogaa sheegi doonaa xataa sunnadii buu qaar ka keeni doonaa magacyadii alle marka asmaada xusnada ah waa uu ku dheeraan doonaa shiikhu haddii alla yidhaahdo kadibna sifaatkii alle yuu ka sheekayn doonaa kuwooda daatiga ah iyo kuwa ficliga ah wixii aayaadkii qur-aanka ku jiray iyo wixii axaadiista maarata ku jiray yuu ka sheekayn doonaa wabilaahi towfiiq